بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فلا يدرك حكم إلا من الله وعندنا أنك أكتيضا أن الحسن حسنك أو قرح walqubxa iyo qubxiga oo foolxumada ah oo bimacnaa taratubi demi demi iyo cay ka ratibmaysa ama ka dhalanaysa macnaheega looga jeedo xaalan si xaal ah oo isla markaaba ah walciqaabi iyo ciqaab ka dhalanaysa looga jeedo ma'aalan ma'aalka iyo mustaqbalku sharciyaani labaduba waa sharci ee caqli ma aha وأن شكر المنعم كالنمعيي شكرينتا لوغو شكرييانا واجب وواجب شرع شرعي أي واجب كيهي وأنه شأني وحوي لا حكم وحكمه مجرين قبله شرعي هرتين حكم جري مجرين بل الأمر أمركم موقوف وموقوف إلى وروده إلى أنت شرعك إيمان أيوه والأصح أصح امتناع تكليف الغافل ka ah kelifidiisu inay mamnuuc tahay weeye iyo walmulja'i ka mulja'a ah ee loo baahiyey shayga lalmukrahi ka mukrahi la qasbayase maya fain iqtadaa haddii uu dalbo ficlan ficil haddii uu dalbo ficilka oo hayra kafin kafi iyo reebtiin reeb e, la hadhid hayrkii ah iqtidaa'an dalbid jaaziman jaazim oo go-an فإيجاب وإيجاب إيا واجب أو غير جازم مد أن جازم أهين فندب وندب ندب إيا صنة أو كفا أمر وحل ضلب كف إيا كعرب جازما جازم أوقعا فتحريم وحاران أو غير جازم أما مد أن قعنين أو سي قعانا أن لقاق الرئيب بالنهي النهي بانا لقو ضلب مقصود لو قصديه فكراهة وكراهيه oo bigayri maqsuudin ama mid aan maqsuud ahayn oon loo qasdaynin ayaa lagu dalbay fakhilaafu lawla waa khilaafu lawla oo khayara wuu doorgeliyey fa ibaaxatun waa ibaaxo wa curifad waana la gartay xuduuduhaa dhammaan xuduudda ay leeyihiin wal asaxu qowlka sixada badani taraadufulfardi faralka iyo walwaajibi waajibku inay isfangelayaan ay isku mid yihiin weeye kalmanduubi sida manduubka ka la suneeyey iyo walmustaxabi ka mustaxabka iyo watadawuci iyo wasunna waalkhulfu khilaafkuna lafdiyun waa lafdi wa annahu shaanigu waxa weeye laa yajibu ma waajibayo itmaamuhu sunnaha in la dhammaystiraa wa wajaba waajibay fi nusuki nusuga oo xajka iyo cumrada ah liannahu ka fardihi waa faralkiisa oo kale xajka ka oo kale weeye niyata niyada iyo wagayraha kayrkeed culima waxaynu bilaabanaynaa casharkeennii afraad ee kitaabka lubul usuulka waxaynu soo qaadanay xukunka markaynu ka warramaynay in afar qodob ay muhiim tahay inaynu fahanno xaakimka inaynu fahanno iyo maxkuumu calayhiga inaynu fahanno iyo maxkuumu bihiga inaynu fahanno waa xukunkii iyo xaakimkii iyo maxkuumu calayhiga iyo maxkuumu bihiga afartaa qodob waxaynu soo qaadanay cashirkeennii shalay toole xaakimka iyo xukunka labadaa qodob baynu soo qaadanay alxukmu walxaakim waxaynu xaakimka si dimniyaynu u qaadanay oo markaynu khitaabullaahi nidhi ayaa la ogaaday xaakimku inuu allah uun yahay subxaanahu wa tacaala xaakimku allah uun inuu yahay halkaa ayaa si toosa ah aynu uga garanay ama aan uga dareennay maadaamo xaakimku alla allah yahay waxaynu nidhi in ilxukmu ilaa lilah xukunka ilaahay unbaa iskale subxaanahu watacaala cidda wax sharciyeeya ee wax jideeya ee odhanaya kani waa xaaraan kana waa waajib kana waa xalaal waa allah subxaanahu watacaala oo keliya weeyi in alxukmu ilaa lilah baynu soo qaadanay mas'aladaa waxaynu ku tuurnay ama aynu halkaa tilmaanay in muctasilada laga soo horjeedo oo muctasiladu ay marar badan ay yidhaahdeen caqliga miyuuna xaakim caqligu miyuuna xaakim ahayn kolkaa kutubtuna halkaa way ku kala tegsan yihiin oo qaarna waxay odhanayaan muctasiladu waxay yidhaahdeen caqligaa xaakim ah qaarna waxay odhanayaan xaakimka ilaahay bay u ogol yihiin inuu ilaahay xaakim yahay e xukunka ilaahay uu shayga ka gaadhay ilaahay uu shayga ka soo saaray uu yidhi ilaahay waxaasaan xukumay xukunkii ilaahay uu ku lahaa su-aasha sharciga lagama garanayo caqligaa laga garanayaa bay yidhahdeen masaladaasaa horta iyadu taa lahuba ah ee madhabka muctasilada ku qoran ah waxa weeye mas'alada la hubo aan shakiga lahayn ee muctasiladu ay aaminsan tahay xukunka shayga haleelaya ee halka lagu garanayo dariiqa loo maraya waa caqliga laakiin sharciga ma aha taasaynu soo diidnay oo waxaynu nidhi in ilxukmu ilaa lilah waxaana lagu garanayaa sharciga mooye meel kaloo laga garan karaana ma jirto falaa yudraku xukmun ilaa min allah taasaynu falaa yudraku xukmun ilaa min allah xukunka ilaahay sharcigiisaa mooyaane meel kale oo waxani inuu waajib yahay xaaraan yahay aad ku garan kartaa ma jirto badnida looma eegayo oo lama odhan karo shaygani waa sharci oo dadkii badnaabaa qaatay lama odhanayo xaaraanta yari looma eegayo oo lama odhanayo waa laga batay oo waa laga cod batay lama odhanayo oo shaygaasi waa xaaraan buu noqday maadaamo dadkiisii laga cod batay looma eegayo caqliga looma eegayo oo lama odhanayo maxaa shaygan ku jira oo caqligu muxuu ka yidhi lama odhanayo shareecadu maxay ka tiriyo diintu maxay ka qabtaa sharcigaa in la raaco oo la daba socdo oo isaga aynu axkaamta ku garanno taa ayaynu soo tilmaanay falaa yudraku idraag buu sheekhu ka hadlay markaa haddaba falaa yudraku waa muctaziladu toosu diiday iyagaa ilan qaba in idraaga xukunka caqligu uu leeyuna sharciga ahayn falaa yudraku xukmun ilaa min allah halkaa markaynu soo nidhi waxaynu ogaanay oo mas'aladaa aynu ka ogaanay afar qadiyadood adu si guud muctaziladu caqligii ay wadeen inuuna meesha oolin baynu horta ogaanay taasi waa mid waa ko waa si guud caqligii ay yidhaahdeen isaga xaaraanta kuu sheegaya caqligaaga waxa xaaraanta ah kuu sheegaya bay yidhahdeen oo caqligaaga waxa ilaahay waajibka kaaga dhigay kuu sheegaya bay yidhaahdeen oo caqligaagaa eg caqligu u xarimayaa kuma le wuuna waajibinayaa kuma le isagaa kuu sheegayay kuleeyihiin yaro fikiruun intaad meel fadhiisato horta ilaahay muxuu ka qabaa undha arrinkan kelidaa adoo a ah meelun fikir markaad yaro fikirto caqligaagaa kuu sheegi doono waxa waajibka ah iyo waxa xaaraanta ah iyo waxa karaahiyada ah iyo waxa sunnaha ah iyo waxa mubaaxa aba caqligaa kuu sheegaya bay yidhahdeen halkaasay muctasiladii la mareen mas'alada iyo khilaafka midhihiisuna wuxuu ka soo daahirayaa uu si toosa uga muuqanaya khilaafka mas'aladu qofka hadii uu dacwadda rasuulka isagoon maqal uu geeriyoodo rasuul rasuulba dacwaddii isagoon maqal haduu qofku geeriyoodo uu sidaa ku dhinto muctasilada agtooda dee waa la cadaabayaa qofkaasi haddii uu caqliga raaci waayo ilan axkaam baa saarayde xaaraantii iyo haddii xaaraanta iska ilaalin waayo waajibka uu samayn waayo Eh, haddii uu sidaa samayn waayo muctazilada waa la cadaabaya oo diinba waaba keligii hadduu doono ilahay baa buur ku dul abuuray buur ayaa lagu dul abuuray halkeebuu harci xagguu sharciba ka arkay qofkani xaaraan iyo xalaal xagguu ka garanaya de caqligun mu eega bay kuleeyihiin asalba xaaraanta iyo xalaashan caqligaagaa sheegaya bay kuleeyihiin maxaa xaraana maxaa xalaala tallaabadaa ma qaadaa bal caqligan yaro eeg yaro waraysay kuleeyihin caqligaaga isagaa ku odhanaya ha halkaa inaad tagtaa waa waajib iyo inaad halkaa iyago halkaasay la mareen kolkaa sheekeenu haddaba afar su-aalood ayuu keenay afarta su'aaloodba waa madhabka muctazilada afarta su'aaloodba caqliga ayaa go-aan ka gaadhaya bay yidhahdeen oo iyagu siday qabaan o waxaynu ogaanay falaa yudraku xukmun ilaa min allah markaynu nidhi ilaahay unbaa xukunka xaggiisa laga ogaadaa oo dee rusushuu soo diray iyo sharciguu soo dejiyey unbaynu ka ogaanaynaa markaynu sidaa nidhi waxaa la ogaaday أن العقل لا يحسن الأشياء وكو عقلك هرت مسألة تحسين وحلو يقانو عقلك أحسن أشياء ما تحسين كما سمعيه ما وناجيه وما قرحيه عقلك وكو ومسألة كوباد وحكلون أقاني أن العقل لا يقبح الأشياء عقلك أشياء ما حميه ووح تقبيح أو فولح أو ليتك ما نقيه ودلالة عقلك ومثل ومسألة اللبات وحكلون أقاني وأن العقل لا يوجب شكر المنعم ككون نمعيي إناد أمهد نقضو عقله إيجاب ما سمينين وما واجبين لا يوجب وجوبك عقله ما قرن أي شرعك كقرن إيسا ومسألة صدحات وحكلون أغان أغاني وأنه لا حكم قبل الشريعة أما قبل شرعي حكم بما تشرين قبل شرعي يبقى وحي كل الحكم هو اسكتشريه sharciguna uu sheegaya un caqliguna uu sheegaya caqliga raacdi caqliga xukunku uu iska jiraa xukunku ilaahay markuu arlada abuuruu dadka abuuray wax kasta ilaahay xukun buu ka lahaa bay kuleeyihin oo xukun buu ka sameeyey xukunkii uu sameeyey haddaba isagoon sharciba keenin ayuu shaygu xaaraan iyo waajib iyo sunno iyo karaahiye iyo mubaax lahaa is hadda sharciba ma soo degin xaaraan iyo waajib waxuba way wada jireen kolkaa waxay ku leeyihiin caqligaagun dib ugu noqo aqliga uun dib ugu noqo bay ku yidhaahdeen ilan sharcigaba intaa lag sharciguu kuu sheegayunka xaaraanta xalaasha ah dee caqligaa kuu sheegaya caqligun dib adiga u waraysa bay kuleeyihiin halkaasay la mareen afartaa mas'alo ayuu sheekhu doonayaa inuu ka hadlo oo afartuba dee sidii qoladii muctaziladu siday qabeen ah oo inay caqliga uga dambeeyaan ah haddaba afartanuun maaha waxay caqliga uga dambeeyeen ciiddaa wax la eg bay caqliga uga dambeeyeen ciidda waxaan laga warrami karaynin ay caqliga uga dambeeyeen afartan waxa loo soo qaatay waa afartii ugu muranka badnaa ee lagu doodayey ragga qaarkoodna tanazul baa la samaynayaa waxaa la iska dhigayaa nin masaa'ilka hore ku waafaqay oo la ogolaaday caqligu inuu wax sameeyo uu sharciga garto bal hadda jusiyiga aan usoo degno afar uu haddaba caqligu wax garanaya aan nala yar eega afar uu caqligu wax garanayo si tusaale iyo dhab ah noola yaro eega baa la odhanaya markaasaa afartan mid mid loo soo qaadanaya kan sidee buu caqligu u gartay kan kale sidee buu u gartay wa cindanaa annaga agtayada anna alxusna xusniga oo quruxda ah ama wanaagga ah iyo walqubxa qubxiga oo xumaha ah oo bimacnaa taratubi demi demi ratibankii macnihii looga jeedo iyo taratubi demi xaalan isla markaa iyo adduunyada uu demigu ratibmo iyo caydu walciqaabi ciqaab ratibankeed looga jeedo ma'aalan mustaqbalka oo aakhara ah ciqaabi ay ka dhalato sharciyaani labaduba waa sharciye labaduba caqliyaan ma aha muctazilada qabta caqliyaan caqliyaan bay qabaan xusniga iyo qubxiguba waa caqliyaan mas'alada aynu u yar degno ereyga xusniga ah iyo ereyga qubxiga ah labaduba horta waa masder labaduba waa ah oo ka yimid labaduba xusni iyo qubxi waa laba masder oo shaad ah oo labaduba faculo ka yimid xusnigu xasuno buu ka yimid qubxiguna qabuxa buu ka yimid laba laba masder oo facula ficilka facula uu leeyahay weeye xusni iyo qubxi haddaba culimo xusniga iyo qubxiga waxaa loo isticmaalaa mar saddex isticmaal bay leeyihiin xusniga iyo qubxigu mar waxaa loo jeedaa xusniga mulaa'imun waxay naftu ka yara hesho sida udgoonka cadarka oo kale iyo macaanka oo kale naftu miyar iska yara jeclayn mulaa'amatu nafsi qubxigana waxaa looga jeedaa munaafaratu nafsi naftoo waxa yara diidoo ka diida sida qudhmuunka oo kale shay qudhmuun markaad aragto sow jidhka isma yargelinaysid adigoo hadda dareenkaagaba una joogin adoon ogeyn oo shayga u fiirsanaynin baad yaro diidaysaa xusniga iyo qubxiga mar waxaa loo isticmaalaa baynu nidhi nafta oo shaygu ay iska yar ogolaato oo dabciyan baa loo eegayaa waxa weeye mulaa'amatu nafsi naftaadoo waafaqda qubxigana waxaa loo isticmaalaa munaafaratu nafsi naftoo ka yar cararta tusaaluhuna waa udgoonka iyo qurhmuunka udgoonka iyo qurhmuunku xusni iyo qubxi ayay yihiinoo udgoonkuna xusni buu ku sifaysan yaho naftaa ogol qurhmuunkana naftaa diidanoo qubxi buu ku sifaysan yahay kol haddaba sidaa waa mar loo isticmaalaa oo mulaa'amada iyo munaafaradaba mar xusni iyo qubxi looga jeedaa marna waxaa loo isticmaalaa xusniga iyo qubxiga waxaa loo isticmaalaa marna sifatulkamaal iyo sifatu naqsi maalan cilmigu xusni weeyaan oo waa sifo qofku uu ku dhammaystirmayo qof kastoo jaahila sow cilmiga iskama sheegto ya qof kastoo jaahiliba caalim baan ahay buu ku odhan waa la iska jecel yahay waa sifatulkamaal ba waa xusni markaa cilmigu oo waa sifatulkamaal wey sifa qofka uu ku kaamil noqon ku dhamaystirmayo jahliguna waa sifatulqubxiyo waa sifo xun weeyaan waa sifatunaqsiyo waa qubxi jahligu oo qofka ayuu la hadhayaa ayuu la degayaa haddaba labadaana mar saasaa lagu macnaynaya mar sifatulkamaal iyo sifatunaqsi baa lagu macnayn marna mulaa'amatu nafsi iyo munaafaratu nafsi baa lagu macnayn wax naftu ay doonayso iyo wax naftu ay diideyso ayaa lagu macnayn xusniga iyo qubxiga oo xusnigu waa kay naftu doonayso qubxiguna waa kay naftu diideyso marna waa wax qofku sifatulkamaal oo dhammaystiraya sida cilmiga oo kale marna waa wax la hadhaya sida jahliga oo kale waad ila socotiin baan umalaynaya culimo labadaa isticmaal ee xusniga iyo qubxiga loo isticmaalayo labaduba waa caqli labaduba waa caqli oo taa lagama hadlayo waayo waxaan taa looga doodaynin dee labadaba wax sharciga lu ku leh lagagama hadlin waxay naftaadu udgoonay ka helayso iyo waxay diidayso dee taasi waa aha wax sharciga lug ku ma aha waa xusniga iyo qubxiga mar saddexaad baa jiro oo xusni iyo qubxi la isticmaalayo xusniga iyo qubxiga mar saddexaad waxaa loo isticmaalaa xusniga waxaa loo isticmaalaa waa ficilka marka aad samayso adduunka lagu caayi aakharana lagu cadaabi eegada xusnigii maxaa loo isticmaalayaa waxaa loo isticmaalayaa xusniga ee wax markaad samayso adduunka lagu ammaani aakharana lagu jannayn adduunka waa lagu ammaani aakharana waan lagu jannayn xusni bay markaa u isticmaalayaan masaladaah ficilkaasi waa xasan waa ficil wanaagsan macnaheedu waxa looga jeedaa ma aha naftaa ogol waa udgoon iyo qudhmuun mana aha waa sifatulkamaal iyo sifatunafsi waxa weeye adduunna waa lagu ammaani aakharana waa qubxigana waxaa loo isticmaalaa mar saddexaad in lagu leeyahay waxani waa qubxi markaa le waa wax xun marka lagu leeyahay adduunkana waa lagu caayi aakharana waa lagu cadaabi masalada laga doodaya waa tan dambe haddaba ta laga doodaya waa tan dambe ayaa ta laga hadlaya ee muctasiladu sida kale ay u fahmeen waa tan dambe sheekeenu wuu caddeeyo wuxuu yidhi wacindanaa ana alxusna waalqubxa bimacnaa taratubidami xaalan taratubidami xaalan waa in adduunka lagu caayo والعقاب مآلا آخرنا لغو عذابه إلا مآلا وحوي وآخرة حالا نوى أدونك كل كاين أدونكنا لغو عايو آخرنا لغو أمانو وحينو هينا إن أدونك لغو عايو آخرنا لغو عذابه كاسوا قبحي قبحي قاها طبع عقلي قاها قرانا يبي لهذين عقلي قاها قرانا يا قبحي قاها oo waxay ku leeyihiin tallaabada aad samaynayso hadda haddaad tallaabsaan is idhaahdo lugee haddaan is idhaa ama hebel eeg haddaan is idhaa eegidaasi dee mid baa jirta adduunka laygu caayi aakharana la ii cadaabi soo ma jiro mid baa jirta adduunkana laygu caayi aakharana laygu cadaabi waa ko taasi way jirtaa waxaa jira shay ka soo hor jeeda oo adduunka laygu ammaani aakharana laygu jannayni oo eegidii hadda imika maalan qofka intuu waddo istaago hablaha isagoon guurna u jeedin daawanaya un balka waran sidii muraayada uun kolba meel ka eegaya balka waran kolka qofkaasi ma qof caadiya ficilkaasi ma ficil saxba eegis weeyaan eegistaasi isagu qubxi maaha isagu qabiix maaha waa qabiix inaad hablaha daawato oo meelaha hablaha laga helayo aad fadhiisatood kursi yar soo qaadato ood meelaha istaagto waxa weeye eegiddaasi waa qabiix isagu qabiix maaha ha oo qabiixa maxaan uga jeednaa adduunkana waa lagu caayi oo caybaa ka ratibantay waxa lagu warkaa waalan bal eega baa la odhanaya ee hablaha uun ku mamay aakharena waa lagu cadaabi oo maxaa lagu odhanayaa dee dembi baad gashay haddaba maadaama qubxigaasi uu sidaa yahay caqligaa garanaya bay yidhahdeen caqligaaga ay caqliga yagaa garanaya bay yidhahdeen laakiin sharcigu ma aha sharciga kama garanayno inagu maxaynu leenahay sharcigaynu ka qaadanaynaayo diinta inoo diiday gabadh aan kula dhalan aan xaaskaagii ahayn adan guursanaynin inaad dheexato laka alula wa calayka thaniya baynu haynaayo rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam hadday ishu kaaga dhacdo marka hore iska dhaaf waxba lagaagama qorini laakiin haddaad mar labaad isha la raacdo ood ku celiso ta dambe ayaa sahmi afallaadh weeyi kugu taalla waad aragtaa halkaasay la mareen oo waxay ku leeyihiin iyagu talow siday u kala garanayaan shayga xasanka ah iyo shayga qabiixa ah caqliga iyagana garanaya bay yidhahdeen hadda waxaa looga jeedaa xasanka iyo qabiixana in aakhare lagu janneeyo xasanka markaad samayso ama lagu cadaabo qabiixa markaad samayso adduunkana lagu ammaano hadduu shaygu shay wanaagsan yahay aakharana lagu caayo oo iminka maalan ninka khamriilaha ah adduunka ma meel buu ku leeyahay khamriila bal haddeeg haddaan khamriile soo hadal qaadna ka waran warkaasi waa sikhraan oo waamu nolosha ka dhacay baa lagu odhanaya nolosha uu ka dhacay eg waa caydii waa adduunkii baa lagu caayaya aakharana cadaab baa u dambeeya waxay ku leeyihin khamriilahan la caayayo caydiisa inuu nin khamriile inuu cay oo adduunka lagu caayayo aakharana lagu cadaabayo caqliga yagaa garanaya laakiin sharciga kamaanaan qaadan bay leeyihiin oo xagga sharciga ma aha lama eegayo sharciga waa caqli saasay iyo halkaasay mareen si fiican baynu u waxay hadaba muctasiladu dee mas'aladii ahayd sidiisaba mas'aladii marka dhawayd aan soo diidnay ee ahayd axkaamtan sharciga ah caqligaaba iska garanaya oo xataa sharcigoon la soo dejinin baanu anagu caqliga iyagu garanaya tiibay ku salaynayaan oo tiibay ayay dabada ku haysaa waxay ku leeyihin maslaxa iyo mafsado wax la la ilaaliyaa laabudda min min muraacaati lmaslaxa maslaxadda in la maslaxadda in la ilaaliyo mafsadadana in laga dheeraado waa shay lagama maarmaan ah ayay muctasiladu leeyihiin waa in maslaxadda la eego mafsadadana laga dheeraado halkaasay muctasiladii la mareen kolka waxay ku leeyihin ficil marka la qabanayo eeg caqliga iyagu wuxuu garanayaa shaygan maslaxa ku jirtuuna odhanaya ama shaygan mafsado iyo dhibaata ku jirta buuna odhanaya ka ay maslaxaddu ku jirto maslaxadaasi tu aan laga tegi karaynin hadday noqoto waa waajib bay yidhaahdeen maslaxadaasi maslaxad ha ku jirtee maslaxad laga yartegi karaya hadday tahayna waa sunna bay yidhaahdeen mafsadadu mafsado weynin hadday tahay oo caqligu uu noo tilmaamo shaygan haddaan ku kacno inuu fasahaad weyni ka dhalanayo waa xaaraan bay yidhaahdeen haddii mafsadadu laga sii weyn yahayna waa karaahiya bay yidhaahdeen axkaamtiiba halkan unbay la mareen axkaamtiiba halkan unbay la mareen maalan haddaan soo qaadano nin halkan hargeysa beeray ba ahaan jirtay halkan dooxay naga xigtaaye nin halkan beer ku lahaa beertiisii ayay midho ka daateen geedkii halkan liinta ahaa ee ku yaalay ayay midhihii ka daateen midhihii markay ka daateen degdeg bay u xumaanayaan isna waa ninkaa maalqabeenka ah ee dhirtiisi iyo beertiisii oo dhani ay da'ayso waxba uma baahna midho dhul yaalla waad soo martay inaad midhahaa yar qaadato caqligu muxuu ka qabaabay yidhaahdeen midhahaa yar inaad qaadato de horta aan qiimayno horta kow ninkii maaliga ahaa maanaan dhibin ma geed baan ka gooye midho dhulka ku yaalla haddaan qaato haddaanba midhaan ka soo goostay may midho xumaan lahaayoo ciiddaasi ay xumayn lahayd unbaan dhulka ka qaatay horta wax dhiba maan la imid bay idhaahdeen lamaanan iman laakiin anigana maslaxadda dan baa iigu waayo waan yaro gaajoonayayoo waxbay ii taraysaa war way kuu fiicantaha iska qaada bay idhahdeen caqliga haa sharcigii wuxuuna leeyahay waada caqligii caqliga iyagii wuxuu gartay xukunka ilaahay halkaa ka soo saaray inaad iska qaadanayso iminka masalan waddadanaad maraysaa waddadan gidaar baa ku agyaallanin leeyahay hadh leeyahay gidaar baa ku yaala dariiqan waa cadeedkul waa berbero oo kale waa xeeb oo kale meel xeeb ah oo xilli kulul ah ayaad maraysaa waxaa lagu yidhi gidaarkaa markaad ag socoto ninku leeyahay ee hadhka samaynaya inaad hadhka ka yar fogaatood cadceeddaa marta dee waad gubanaysaayo fallaadhaheegi iyo darabaadkeegii baa ku dilaya haddaad gidaarka ku yar hoos gasho haddaba waa waddadii umaad maraysaa xagga gidaarka haddaad u yaro baydho ood hadhkaa gidaarka iska raacdo talow maxaa ka jira diintu maxay ogoshahay ha diinta sow ma aha eeg aayad areegno iyo xadiis areegna ma aha waa caqliga areegno diintu sidee ogoshahay ilaahay xukunku ka soo saaray arrinkan annagaa garanayna bay yidhahdeen horta ko ninkii gidaarka laa maxaa yeelayaa bay yidhahdeen marka halkaa de dariiqiiman maraya ma waxbaa yeelaya gidaarkiisii ma fananayo waxba kama duminayo wax alla waxaan ku samaynayaa ma jirto waan iska agmaraya una waad aragtaa kii gidaarka lahaa waan iska agmaraya un gidaarkiisii wax alla waxaan yeelayaaba ma jirto kol haddii waxaan yeelayaaba ayna jirin oo gidaarka aan ag socdo aniga nafci iyo faa'iida ma igu jirtaa ha oo cadceedii baaban ka hadhsanaya kol haddii nafci iyo faa'iida igu jirta caqligaygii baa gartay inuu arrinkani arrin wanaagsan yahay war waa diin iska mar bay ku leeyihiin markaa aayad baa loo keenayaa iyo xadiid baa loo keenayaa iyo midtoona ma jirte caqligaagan unbaa laga fikirayaayo shay kastiba xukun waxaa jiray azali ahaayo ilaahay horay ugu riday oo horay uu uga soo saaray intaan rusushaba lasoo dirin ashyaadu way wada kala xukunnaayeen ashyaadii kale xukunnayd xukunkaagina caqligu ilaahay kusoo kuu soo dhiibay uu kugu rikibay caqliguu kugu rikibay unbaa kuu garanaya caqligaa un haddaba xukunkiyaa kuu soo saara ilahay shayga ka sameeyey hadaba caqligaasi isagu xukunka ma samaynaye xukunkii meesha yaalay buu caddaynaya saasay leeyihin walow cibaarooyinka kutubta qaarkood ay ku odhanayaan caqligaaba shaarica waxakamat ilmuctazila baad arkaysaa waxakamat ilmuctazila mutaziladu caqliga ayay xaakim ka dhigatay oo xaakimka uguba caqligu noqday mas'aladaa inaan fahanaan u malaynaya wa cindanaa agtayada ana alxusna ereyga xusniga la yidhaah xusni maxaa looga jeedaa xusniga xusniga hadda maxaynu uga jeednaa in adduunka lagu ammaano aakharana lagu janneeyo iyo walqubxa qubxiga maxaynu qubxiga uga jeednaa in adduunka lagu caayo aakharana lagu cadaabo oo bimacnaa taratubidami cay ka dhalatoo ka ratibanta looga jeedo macnaheega xaalan isla markaa oo adduunka ah wal ciqaabi iyo ciqaab ka dhalata oo ka ratibanta looga jeedo ma'aalan mustaqbalka sharciyaani labaduba waa sharci war maaha caqliga ay muctasiladu sheegaysa ee waa sharci sheekhu haddaba sharciyaan buu yidhi muxuu ujeedaa kii muctasiladaynu sharaxnaye sharci wuxuu ku leeyahay sheekhu in shayga khamrada la yidhaa ninka sameeyo adduunka lagu caayo aakharana lagu cadaabo caqligaagu ma garane sharcigaa kuu sheegay oo ilaahay baa inoo diiday ilaahay ayaa subxaanahu wa tacaala inoo diiday kol hadduu ilaahay inoo diiday oo aynu aragno nusuus laynoogu diidaye fahal antum muntahuun layna leeyahay war ma ka dheeraanaysiin layna leeyahay waxaynu hubnaa inuu yahay waxaani sharci sharci baynu ka qaadanay haddaba khamriilaha in la caayo adduunka uu qof xun yahay iyo maxaan ku idhaahdaa aakhare in la cadaabo tuugga in adduunka la caayo tuugga saariqa in adduunka cay uu leeyahay aakharena cadaab leeyahayna xaggaynu ka qaadanaynaa waa tuuggii xaggaynu ka qaadanayna ma caqligaynu ka qaadan mise sharcigaynu ka qaadan sharcigaynu ka qaadan iyo nusuustaynu ka qaadan sheekhu markuu bimacnaa taratubi dami yidhi muxuu iska ilaalinayaa xusniga iyo qubxiga marar loo isticmaalaa baynu nidhi wax naftu ay ogoshahay iyo wax naftu ay diidan tahay sida udgoonka iyo qudhmoonka kaa maaha haddaba ka laysku hayaa ka laysku khilaafsan yahe waxay naftu ogoshahay ma aha oo axkaamtiiba maaha waajib iyo xaaraan iyaba isagu ma aha waxaa kaloo looga jeedaa baynu nidhi xusniga iyo qubxiga mararka qaar sifatulkamaal iyo sifatunaqsi kaana ma aha ka laysku hayaa waxa xusniga iyo qubxiga looga jeeda laysku hayaa waxa weeye qofkoo aakhare la cadaabo ama la janneeyo oo ficilkan markuu sameeyo lagu cadaabo ama lagu janneeyo adduunkana lagu caayo ama lagu ammaano dee waa xukun sharciya weeyaan xukun sharciya weeyaan oo meesha laga soo gaadhayo haddaba waa sharciga dib ha loola noqda ee caqliga dib ha loogu celiyo ma aha wa cindanaa annaga agtayada ana alxusna xusniga iyo walqubxa qubxigu oo bimacnaa taratubi demi demi ka ratibma ama ka dhasha macnihiisa looga jeedo xaalan isla markaaba oo adduunka ah wal ciqaabi ciqaab ka ratibanta loola jeedo ma'aalan mustaqbalka sharciyaani labaduba waa laba sharci mas'aladaas waa mas'ale muctasiladu ay wadatay culimadana inta kale oo dhani ay dhinac ka noqdeen oo ay ka soo horjeedaan waa sharciyaan buu sheekhu yidhi haddaba waxaynu aragnaa sheekhu xusniga iyo qubxiga keebuu macneeyey qubxiga ayuu macneeyey wuxuu yidhi bimacnaa taratubi dami xaalan walciqaabi mahaalan xusniga muxuu odhan lahaa waa taratubi lmadxi xaalan wa hawaabi ma'aalan saasuu odhan lahaa kolka xagga madxiga ma eegine xaggeebuu sheekhu eegay xagga ma eegin xusniga ma eegine xaggeebuu sheekhu eegay xagga qubxiga xagga qubxiga ayuu eegay waynu haynaa xagga qubxiga sheekhu inuu eegayo وأن شكر المنعم كنمعيي شكرين تلقو شكريانا واجب واجب وي بالشرع شرعي أيك واجبي ومسألة دي صدحات لماذا مسألة هنا حسن يقول حسوكم أينان هذا مسألة صدحات باجرته أول يجهد شكر المنعم هذه منعم عينك عينك عن كسريه ومنعم عن إراهضه والله سبحانه وتعالى الله ayaa nimcada bixiyey allaha in lagu shukriyo bay noqon waana ismi faacil muncimku oo ficilka ancamaa ka yimid haddii muncam aan idhaayo caynka aan kor dhigo muncam haddaan caynka aan kor dhigo waa addoonka addoonka ka loo nimceeyey ayaa shukriyaya waana ismi mafcuul oo ancamo ka yimid wuxuuna ku kala xidhnaanayaa masderka shukri ah kolba ka loo idaafaynayo haddaan shukrilmuncimi idhaa shukri waa masder shukrilmuncimi waa masder mafcuulkiisii loo idaafeeyey shukrilmuncimi haddaan idhaa shukrilmuncimi muncim sow allah maaha ma ilaahay baa shukriyaya mise waa loogu shukriyayaa waa lagu shukriyaya dee muna ahayn kolkaa masder mudaafun limafcuulihi allah waa kii loogu shukriyayo waa mafcuulkii waa shukrilmuncim waa masder mudaaf limafcuulihi haddaan idhaa shukrulmuncam haddaan idhaa shukrulmuncam oo caynka aan kor dhigo muxuu noqonayaa addoonka shukrintiisa ayuu noqonayaayo waa masder mudaaf lifaacilihi ereyga muncamka ee ismiga mafcuul ah ayaa ereyga masdera faacil u ah yaa shukriga samaynaya shukrilmuncam yaa shukriga samaynaya muncamka laftiisa ila waa ism waa addoonkii addoonkaa shukriyaya kolka waxaad odhanaysaa min idaafati lmasder ilaa faacilihi ama waxaad odhanaysaa min idaafati lmasder ilaa mafcuulihi labada kolba kaa doonto ayaad ka dhigiyo muncim iyo muncamkaa doonto dhig wa anna shukra almuncami ka loo nimceeyey shukrinta uu shukrinayo uu muncimka ku shukrinayaa waajibun waajib weeye bisharci sharciga ayuu ku waajibay laa bilcaqli caqligase kuma waajibin laa bilcaqli caqligase kuma waajibin oo shukrulmuncimkii caqliga ayuu ku waajibay ma odhanayno waa mas'aladii saddexaad ereyga shukri ah waxaa looga jeedaa shukri waa masder baynu nidhiye صرف العبد جميع ما أعداه الله لما خلق وأضونك أو أليحية شكريا وحي إلهي سيي أردن وحي الله أبوري indhahaaga khayrka inaad ku eegtaan loo abuuray khayrka ku eeg dhagahaaga inaad khayrka ku dhegaysataan loo abuuray khayrka ku dhegayso qalbigaaga inaad khayrka kaga fikirtaan loogu talagalay khayrka kaga fikir laxaadkaaga oo dhan khayrka ku qabo horta shukrigu waxa weeye wuxuu gelayaa carabka wuu gelayaa oo acdaada oo xubnaha ah wuu gelayaa oo maxaanku idhaahdaa qalbiga wuu gelayaa waayo xadiidkii saxiixa ahaa rasuulku muxuu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam caaisha markay ku lahayd miyuuna ilaahay dembigaagii hore iyo kii kaagii dambaba dhaafin lugaha ayaa ku bararay maad iska nasatid markay ku lahayd muxuu rasuulku ku yidhi afalaa akuunu cabdan shakuuran miyaanan noqonaynin addoon shukriye oo ilaahay abuuray u shukriya ilaahay baan u mahadnaqayaa u shukrinayaayo idaa afalaa akuunu cabdan shakuuran miyaanan ahayn addoon shukriyaya haddaba rasuulku shukriga yuu ka dhigay salaada shukri buu ka dhigay saw maaha salaaduna waxaa la og yahay inay ficillo xubnuhu samaynayaan iyo aqwaal carabku samaynayo iyo niyo qalbiga laga niyoonayo saddexda oo laysku geeyey baa laysku odhanayaa salaad salaadii niyo way tahay oo camal qalbigu qabanaya way tahay qalbigii wuxuu qabanayo iyo carabkii wuxuu qabanayo qowlka kii la odhan jiray iyo xubnaha kale waxay qabanayaan oo ficilka kii la odhan jiray ah haddaba e, shukrigu waa ficil iyo qowl iyo niyo intaba shukrigu isla noqon karaa oo halkaa intaasoo dhan buu ka dhici karaa haddaba shukrigan talow maxaa looga jeedaa ma lmaqsuud min hada shukri shukrigan maxaa looga jeedaa shukriga waxaa looga jeedaa ijtinaab e, ijtinaabu sayi'aat ama waxyaabaha khabiiska ah ama khubafada ah oo laga dheeraado iyo samayn la sameeyo waxyaabaha wanaagsan wa ficli xasanaat shayga wanaagsanna inaad samayso shayga xunna inaad ka tagto kaasi waa shukri kaasuu sheekhu doonaya hadda ka kuu nimceeyey inaad maxaanku idhaahdaa adee wanaaggii uu ku saaray ad la timaad xumihii uu kuu diideyna ad ka tagto waa kii kuu nimceeyey oodan caasiyin muxuu noqonayaa markaa muncimkii weeyi wa anna shukra almuncimi ka muncimka ee nimceeyey shukrinta lagu shukriyayaa waajibun bisharci waa waajib oo sharcigaa inoo sheegay inay waajib tahay laakiin caqligu ma sheegin haddaba muctasiladu mas'aladan waxay ka qabaan shukrulmuncimka loo yaqaan caqligaa ayaa waajibkaa sheegay waajibun bilcaqli saasay muctasiladu yidhaahdeen mas'alada caqliga ayaa qaba oo waajibkaa caqliga ayaa sheegay ee waxaad samayseen ma sheegin bay leeyihiin ma sheegin sharcigu oo sharciga laguma kaaftoomaye caqligeenna ayaa sheegaya oo caqligaanu ka garanaynaa shukrigana sheekhu hoosta hoosuu inoogu qabtay oo wuxuu yidhi waa sarfulcabdi jamiica maa ancama allaahu bihi calayhi min السمع wa gayrihi ilaa maa khuliqa lahu waynu haynaa waxaa hadaba halkaana aynu kaga baxnay mas'alada shukrulmuncimka loo yaqaan inaynu odhanayno waajibkeega sharciga ayaa sheegay ee caqligu ma sheegin waa masaladii imsaal masaladaasina culimo waa mas'aladii saddexaad ayaynu halkaa iyadana kaga baxnay mas'alo afraad ayaa jirta mas'alada afraad waxa weeye wa annahu laa xukma qablahu qabla sharci waa masalo kaloo muctasilada iyo lagu kala duwan yahay wa annahu laa xukma qabla sharci sharci intuuna ilaahay keenin xukun jiray oo la odhanayo xukunkaasaa jiray oo waajibkaa iyo xaaraantaa iyo karaahiyada iyo sunnaha ayaa jiray ma jiro xukunkaa haddaba aan diidaynayn laa xukma aan leenahay ilaylaadu waa naafiyo xukunkanina waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum ama ha ahaada caqaa'id ama ha ahaada furuuc wa annahu laa xukma qablahu qabla sharci sharciga hortii wax xukun la yidhaa oo jiray ma jiro waa mas'ala taasina muctaziladu maxay qabaan talow wa annahu laa xukma qabla sharci waxay qabaan sharciga hortii xukunku wuu jiray ilayn iyagu waxay yidhaahdeen sharciga xukunka laga qaadanaya caqliga weeyi dee kol hadduu ilaahay caqligiiba nasaaray waxay muctasiladu leeyihiin oo kawaalan sharciba una qabanaynin kawaalan muxuu sharcigu u qaban waayey bay yidhaahdeen caqligiibaa ka maqan bay yidhahdeen nimcadii lagu garanayey sharceeda axkaamta tii axkaamta garanaysay ayaa ka maqan oo caqligiiya bay yidhaahdeen kawaalan xukun ma saarna kol hadduu kawaalan una xukun saarnayn waxay yidhahdeen annagu waxaanu qabnaa sharcigaba intaan la soo dejinin ashyaadu way kala meelaysnay wax araana iyo wax karaahiya iyo wax saasay ashyaadu kala ahaydo caqligun baa dib loogu laabanaya caqligun dib ha loogu laabto waxayna eegayaan mas'alatu almaslaxa wal mafsada muraacaatu almaslaxadi ayay eegayaan waxay ku leeyihiin ficil marka la samaynayo annagu waxaanu qabnaabay yidhaahdeen in la eegayo ficil baa iminka la samaynaya qof mukallaf ficilku ka dhacaya qof mukallafa ficil markuu ka dhaco haddaanu nahay muctasilada bay yidhaahdeen waxaa la eegayaa inuu ficilkani yahay mid daruuriya oo qofku una daynba karaynin kaasi mamnuuc maaha mid daruuriya haduu yahay oo qofku marnaba una dayn karaynin ma aha mamnuuc waa mamnu waa neefsiga oo kale inaad tidhaa sharciga horti inaad neefsadaa horta waa maxay xukunkaasi muxuu ilaahay ka qaba waxay ku leeyahy horta neefta ma isku celin kartaa ha neefsanin haddii lagu yidhaha ka warar xukunka neefta iyo waxyaabaha noocaas oo kalea ah waxaanu qabnaaba yidhaahdeen inayna mamnuuc ahayn qabla sharci tanafuska filhawaa lagu neefsanayo iyo waxa la midka ihi sharciga intuuna ilaahay keenin mamnuuc ma ahayn waa daruuri bay waa loo baahay de qofkii baa noolaanayn oon jirayninba ta halkaa inoo dhiga bay yidhahdeen shaygu hadaba hadii una daruuri ahayn shay daruuri ah hadduuna ahayn uu yahay shay maxaanku idhaahdaa qofku uu ka maarmi karayo maxaa laga yeelaya waxay yidhahdeen waxaa la eegayaa maslaxada ku jirta iyo mafsadada ku jirta un baa la qiimaynaya maxaa maslaxa maxaa mafsada halkaas maxaa la eega bay waa qabla sharci taa marka la eego taa un baanu ku soconaynaayo warkii aanu ka dhiganaynaa muctasilada qolada loo yaqaano basriyiintuna iyagu waxay qaadeen warmeeye ashyaadan mubaax baanu u qaadanaynaa muctasilada qolada la yidhaahdo baqdaadiyiintana waxay yidhahdeen warmeeye anagu waxaanu u qaadanay arrin ashyaadu inay mamnuuc tahay waayo kol hadduuna sharcigii weli ilaahay keenin adiga oo noolna aad doonaysa inaad tasarruf samayso ficilka aad samaynaysana ilaahay leeyahay war ha u dhowaanin milkulkhayr hadduuna kuu ogolaan khayrkaa wuxuu leeyahay ha ku tasarrufin hadduuna kuu ogolaan dee ilaahay baa ashyaada iska lahaa ilaahayna kuuma ogolaanin oo sharcigana hadda haysid uu kugu ogolaaday war ka joogso oo sawkii mas'alada aynu odhan jirnay wixii maxaan ku dhaha nafcile waxaa loo badan yahay inay mubaax yihiin abcaadana saw inagii odhan jirna wa taasi waxay ahayd bacda shariica waa bacda inzaali shariica bay taasi ahayd iyaguna hadda waxaa laga hadlayaa qabla shariica weeyi haddaba wa annahu shanigu waxa weeyi laa xukma wa xukun la yidhaahdaa qablahu sharciga hortii ma jirin sharciga hortii xukun jira oo jiray ma jira buu sheekhu ku yidhi ee markuu sharcigu yimaad ayaa axkaamta uu shareecadu inoo sheegto ayaynu qaadanaynaa ayatuu caqligu sheegaya qaadan mayno culimmadu maxay u daliishadeen wa annahu laa xukma qablahu sharciga hortii inuuna xukun jirin ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa kunnaa معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آيادا وفيرسو وما كنا أنه منهن معذبين كوا عذابيا ضدك ما عذابينو حتى نبعث رسولا إلهي الرسول صادرنو كل هدان لعذاب إلهي آيادا عذاب كيبو كغا هدلي waxay ka dhigan tahay lamana sawaabinayo oo cadaab iyo thawaab toona adu cadaabkii baa la diiday wamaa kunaa mucadibiin xataa nabcata rasuula ilaa intaanu rasuul ka soo dirayno oon rusul soo diranayno la cadaabi maayo bay yidhaahdeen aayaddaas ilaahay saasuu yidhi aayadan maxay toos inoo tusinaysaa bal hadda ufiirsada wamaa kunaa mucadibiin xataa nabcata rasuula rasuulka lasoo diray ila nebiyan lama odhan waxyi baa loo soo dhiibay shareecaa loo soo dhiibay shareecada marka loo soo dhiibo ayaa cidda sharcigaa raacdaana ay ilaahay agtiisa ajri ku yeelanaysaa iyo sawaab adduunkana ammaan bay ku yeelanaysaa ka shareecadaa diida rasuulka loo soo dhiibayna muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa aakharana ciqaab buu yeelan adduunkana maxaan ku dhaha caybuu yeelan miyna si toosa inoo tilmaamaynin bicatu rasuul hortii inuuna xukun jirin ilan hadduu xukun jiray oo xukunka la khilaafo waa laisku cadaabi lahaaye waana la isku ciqaabi lahaaye waxaad arkaysaa waajib la khilaafay inuuna jirin xaaraan la sameeyeyna inayna jirin xataa nabcata rasuulan haddii kale waa la cadaabi lahaa muctaziladu aayaddan maxay ka yidhaahdeen ilan aayaday arkayaanuun ma inay garab marayaan baad moodaysaa inay ta'wiilaad iyo waxyaabo kale wamaa kunaa mucadibiin xataa nabcaa rasuulan waxay idhaahdeen aayaddaa afar dhinac baanu ka doodaynaa bay idhahdeen aayaddaa afar dhinac ayaanu anagu ka doodaynaa in dood kaga qabnaa bay idhahdeen qodobka koobaad xataa nabcaa rasuulan rasuulkaasi horta waa ayo annagu waa caqligaanu leenahay bay yidhahdeen wamaa kunaa manihin mucadibiina kuwa cadaabaya dadka xataa nabcaa rasuulan ilaa inaan u yeelno qofka war qof waaran lama cadaabade waxay dhaheen muctaziladii rasuulkan aad arkaysiina aayadda ku sheegani ma aha rasul rusushii la soo dirayey waa caqliga bay yidhahdeen o horta taa dood baanu ka qabnaa anagu caqligaanu ku macnayni bay dhah rasuulka ah waa waa dooda koobaad dooda labaad waxay yidhaahdeen aayadda si aad ugu daliishateen inuuna xukun jirin ilaahay ilayn lama cadaabayo ma odhan anu cadaabi maayo buu yidhi wamaa kunaa naadar isag maaha ismig ismigii kaana wamaa kuna anagu ma nihin anu ma cadaabayo xataa nabcaa rasuula aarmu malaaig u diraa bay yidhaahdeen malaaigay cadaaba hadduu ilaahay malaaig diro uu yidhaahdo waxa wey cadaabka mubaasharatu cadaabka ilaahay lama baashiraye e waxa wey malaaig baa markaa la baashiraysa wamaa kuna mucadibiin anuu cadaabi maayo buu yidhi laakin la cadaabi maayo ma odhan dee aayadda bay yidhahdeen lama cadaabayo ma oranin oo malaa'ig buu diri karaa si kalaa loo cadaabi kara inuu ilaahay isagun baa diiday inuuna cadaabin wamaa kunaa nahdan baa loo diiday kaadlay baa loo diiday waa qodobka labaad eenu aayadda ka qabna bay yidhaahdeen wamaa kunaa mucadibiin xataa nabcata rasuulan dhinaca saddexaad waxay yidhaahdeen ee aayadda marka la eego aayadda kuma jirto in dunuubta ilaahay ma odhanin dunuubta oo dhan dadka u cadaabi maayo cadaabi maayo un buu yidhi xataa markaan rasuulkii ka dhigno maxaan kura rasuulkii caadiga ahaa cadaabi maayo un buu ilaahay yidhiye dee armu cadaabkan uu leeyahay u cadaabi maayo saqaa'irta armay tahay dembiyada yaryar dembiyada yaryar u cadaabi maayo armu macnuhu yahay oo ka waaweyn loo cadaabayaah yaa caddeeyey bay yidhaahdeen jamiica dunuub ilaahay inuuna u cadaabaynin aayadda kama muuqato bay waa dhinaca saddexaad eenu aayadda idinkaga haysana bay yidhahdeen dhinaca afraad ee gebagabada ah ilaahay markuu cadaabka anfiyey anfinta cadaabka la anfiyey iyo mu'aakhadada marka la anfiyey qabla albictha kuma jiro oo laga garan maayo inaan cadaabka xaq loogu lahayn wamaa kunaa unbu ilahay yidhi ma ihi mucadibiin kuwa cadaabaya xataa nabcada rasuulan oo miyayna dhici karaynin qofku isagoo cadaabkii mutay inuu ilaahay cadaabi waayo cadaabka wuu mutay oo xukunkii caqliguu khilaafay laakiin ilaahay karamkiisa unbuu u daayey afartaa dhinac ayaynu horta aayadda anagu idinkaga haysanaa bay yidhahdeen culimmadu way ka jawaabeen waxay yidhahdeen markay leeyihiin rasuulka caqligaanu u haysanaa war horta maxaa lagu wada hadlayaa saw luqa waxa lagu wada hadlayaa qur-aanku wuxuu kusoo degay luqa alcarabiya saw maaha rasuul maxaa loo yaqaanay ma caqligaa loo yaqaanay mise waxaa loo yaqaanay insaan loo waxyooday oo la amray shareeca inuu gaadhsiiyo ummadda dee maxaa xaqiiqa meelay taalla yaa qaadan jiray waxa la horta ukaadiya xaqiiqadiiyo majaazka yaa la horreysiiyaa xaqiiqada ayaa la horraysiiyaa ukaadiya baa la yidhi markaa ah. kanay yidhaahdeen ilaahay isagunbaa yidhi anigu cadaabi maayana aarmu malaa'igu dira ay yidhaahdeen waxai qofka sharafta li markuu isagu iska anfiyo waxa weeye anigu samayn maayo oo sababteeda meli oo cid amri maayo oo wixiiba waa laga wada qaadanaya wama kunaa mucadibiin tanay yidhaahdeen miyayna dhici karayn dembiyada yaryarun inay warku yahay oo maxaanku idhaahdaa dembiyada waaweyn una ahayn oo shaygii loo cadaabayey baa la xadfay xadafku muxuu keenaa ma khusuus mise cumuum alxadfu yaa yaqtadi alcumuum wallahu yadcuu ilaa daari salaam yadcuu dacwadu ma caam ba mise waa khaas waa caam waa caam yadcuu mafcuulkii lama sheegin wallahu yadcuu ilaahay wuxuu idinku baaqayaa wuxuu u baaqayaa ilaa daari salaam waa gaal iyo muslimba yadcuu laakiin hidaayadu waa khaas eg yadcuu saw mafcuulkeegii lama xadfin caam bay noqotay wayahdii eg wayahdi eg wayahdi ilaa siraadin mustaqiim haddii la odhan lahaa macnuhu muxuu noqon lahaa wayahdi ilaa siraadin haddii la odhan lahaa wuxuu noqon lahaa dadkoo dhan u hanuuninayaa dee wayahdi ilaa siraadin miyaa la yidhi mise wayahdi man yashaa weeyi yahdida man mafcuulkeegii la qaydin mafcuulkii waa man wayahdi man qaydkani khusuus buu keena kolka hadafkan halkan ay ka cararayaan iyagiibuba sii xabaalayaaba wax shayga ay ku cararayaan ayaa sii xabaalaya waad aragtaa ugu dambayn kelmadda ay yidhaahdeen miyaan laga qaadanayn bay yidhaahdeen maadaama ilaahay uu mu'aakhadadii cadaabi maayo uun buu yidhi miyayna dhici karayn bay yidhaahdeen maxay in isagoo cadaabka xaq loogu leeyahay ilaahay iska dhaafay dee taas tarjiix bilaa murajix iyaga laftoodu inay sameeyaan maaha waa ixtimaal bay yidhaahdeene dee ixtimaalkan maxay uga yimaadeene ka kale ay isaba u qaadan waayeen inagoon xataa daliilka kala sheegin ixtimaalka lamaba daliishado waxaas waa ixtimaal markaad tidhaahdo muxuu imaamu shaafici lahaa waxa idaa wujida alixtimaal saqata alistidlaal waxaynu haynaa mas'aladana waana shukra almuncimi waanahu laa xukma waanahu sha'nigu waxa weeye laa xukma wa xukunihi ma jiro qablahu ay qabla shariica sharciga hortii qabla sharci sharciga hortii xukun ma jiro wacindanaa agtayada ana alxusna xusniga iyo walqubxa qubxiga oo bimacnaa taratubi demi demi ratibma macnihii looga jeedo xaalan islamarkaa oo adduunka ah walciqaabi ciqaab ratibanta macnaheega looga jeedo ma'aalan mustaqbalka oo aakhara ah labaduba waa laba sharciya wa ana shukra almuncimi ka muncimka ah ee nimceeyey shukrinta lagu shukriyayo ama wa ana shukra almuncami ka loo nimceeyey shukrinta uu shukriyayaa waajibun waajib weeye bisharci sharciguu ku waajibay wa annahu laa xukma wa annahu shanigu waxa weeye laa xukma xukun ma jiro qablahu ay qabla sharci sharciga hortiina xukun ma jiro afartaa mas'alo afartaba waxa inagaga filaa falaa yudraku xukmun ilaa min allah falaa yudraku xukmun ilaa min allah falaa yudraku xukmun ilaa min allah afarta mas'alaba halkaa ayay horta ka soo farcameen oo halka ay ka hoos baxayaan waa halkaa balil amru amarka mawquufun waa la waqfinayaa ilaa wuruudihi ilaa intuu sharcigu ka soo aroorayo balil amru amarka maxaa la yeelayaa mawquufun waa mawquuf oo xukunba ma jira dee mawquufka ayaa laba macno lagu macneeyaa culimo ereyga mawquuf ah ayaa laba macno lagu macneeyaa balil amru amarka mawquufun waa la waqfiyey bimacnaa waa la waqfiyey waa la garan waayey ma aha inuu kaas yahay iyo inuu kaaya kuu yahay lama garan la'a waa xukunbe ma jiro waa waqfi oo masalada dib waa laga aamusayaayo lama odhanayo waa saa iyo waa saa toona ilaa intuu sharcigu ka imanayo bal amru amarka mawquufun waa la waqfiyey ilaa wuruudihi ilaa wuruudi sharci ilaa intuu sharcigu ka imanayo waa mawquuf ayaa la odhanaya in sha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam